بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة fasalkani wuxuu u fasal yahay istinjaysiga iyo aadaabta qofka uu dantiisa iyo baahidiisa uu u gudanayo haddaba fasalkan markaynu eegno magiciisa waynu eegi doonaa iyo magacyada fuqahadu ay ku magacaabaan sababta weysada dabadeed loo dhigayna waynu arki doonaa ee weysada loo horraysiiyey isna loo dembaysiiyey waxyaabaha sunnaha ay tahay qofka mustanjigiihi inuu ilaaliyo ama sideedda qodob ee aadka u wanaagsan qofku inuu ku dhaqmo iyagana waynu arki doonnaa waa ilaa siddeed qodob waxaa kaloon arki doonnaa siddeedda qodob ee meesha lagu baahi gudanayaa inay leedahay iyadana la rabo lix iyo toban qodob baa la yidhaahdaa qofka suuliga gelaya ayaa laga rabaa siddeed isagaa laga rabaa siddeedna meesha uu ku baahi gudanayo ayaa laga rabaa waxaa kalaynu arki doonnaa waxyaabaha makruuha ah ee qofka aan loo ogolayn gebagabada wuxuu ku soo gebagabayn doonaa al alistibraa oo in nijaasada layska hubiyo ah oon markaaba la istinjaysanin waxaa haddana uu sheekhu ku sii dembaysiin doonaa istinjadii iyo xajarka dhagixii kolba kii la isticmaalaba wuxuu sheekhu tilmaamay sababta horta kow weysada looga dembaysiiyey istinjadu waxa weeye istinjadu iskeedba weysada way ka dambayn kartaa oo waxaa suurtagal ah qofku isagoo suuliga galay inuu ka soo baxo oon istinjaysan isagoo bilaa istinjaa inuu weysaysto kadib weysada markuu dhammaystiro inuu suuliga dib ugu laabto uu soo istinjaystaa waa suurtagal oo waa arrin iska bannaan weeye culimmadu waxay yidhaahdeen qofkan aan istinjaysanin ee weysaystay wuxuu la xukun yahay uun qof nijaasa marsan tahay oo weysaystay cawradiibay nijaasa ka marsan tahay inuu maydhuun baana loo baahan yahay marka la maydhayuu istinjaysanayana istaaban maayee ama maro ama shay buu iskaga dhigi uu nijaasada iskaga maydhi haddii qasabad socoto iyo meelaha uu cawrada u biyahega ku dureeriyana ama una taabsiinna oo nijaasadu bowl iyo wax lamida ay tahay waa kafaa oo loomaba baahna iyadana taabashadaasi muhiimba ma aha haddaba istinjadu weysada waa inay ka horrayso laakiin way ka dambayn kartaa tayamumkase lama oggola haddaad gebagebaysanayso waa inay istinjadu ay horrayso gebagebaysiguna uu dambeeyo waayo way kala awood badan yihiin biyaha iyo gebagebaysigu waa sababta labada baab laysku daba dhigay sababta laysku daba dhigay axaadiidta rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi kii oon tartiib laga faa'iidaysanaynin waxa ku qoran tawadda waqsil dakaraka ama wandax dakaraka weysayso oo haddana cawradaada maydh tartiib kuma jiro oo weysada horraysii odhan mayno cawra maydhkana dembaysii odhan mayna sidaa xadiidka alfaaddu u kala horreeyaan wow baa layskugu cadfay baynu leenahay oo mutlaqu mutlaqul jamac faa'iideeya magaca baabku yeelanaya saddex magac bay fuqahadu u yaqaaniin qola baabulistinjaa'i bay u yaqaaniin ama alistinjaa bay ku magacaabaan qolana baabulistijmaar ama alistijmaar bay yidhaahdeen qolana baabualistidaaba e, bay yidhaahdeen istidaaba saddexdaa magac fuqahada kitaabba inuu magac ula baxo ayaa laga yaabaa magacyadu waa isku wada shay qura uun waxaa la yidhaahdaa haddii istidaaba aynu isticmaalno waa is-udgoonayn ama is-wanaajin qofka istinjaysanayaa waxay culimmadu u arkeen alistidaa buu sameeyey oo nijaasadii buu iska diibi ayuu iska wanaajiyey alistidaaba biyaha u badan in loogu magacaabo istidaabada ereyga alistijmaar la odhanayo istijmaar waa dhagaxa iyo waxa la midka ah marka lagu istinjaysanayeen biyo aan la haysan ama adigoo biyo haysta ad biyaha iska daynaysid ee sooftiga ama mindiilka oo kale iyo intaad qaadato aad nijaasada iskaga maydhaysid kaana waxaa la yidhaha istijmaar baa la yidhaahdaa ka saddexaad ee ugu dambeeya waxay culimmadu yidhaahdeen alistinjaa oo waa magac guud haddaad biyo ku istinjaysan iyo haddaad dhagax ku istinjaysan labada dariiqba alistinjaa baa magaca guud ah ee ay isla soo hoosgelayaan ah maxaa laga istinjaystaa sidee loo istinjaystaa waxaa laga istinjaystaa kaadida iyo saxarada iyo waxa labada jid ka soo baxa walow dhiigba ha noqdo ama sawir kaleba ha lahaadee wax alla wixii labada jid xagga hore iyo xagga dambe wixii ka soo baxa waa laga istinjaysan ee laakiin ama a sidii bowlka oo kale ama a sidii saxarada oo kale waxaan laga istinjaysanaynin neefta hadday naafi xagga hore ka timaad qofka ama xagga dambe naqaska laga istinjaysan maayo haddii qofka dhagax yaroo engegani uu ka soo dhaco ama maxaanku idhaha saxaradiioo qallashay ay ka soo dhacdoon qoyaanba lahayn ha laga istinjaysto la odhan maayo oo wujuub looga istinjaysan maayo haddii laga istinjaysto waa nadbi oo nedbi ahaan weeye haddaba istinjada waxay culimmadu yidhaahdeen ilaa axkaamteeda shantii waa laga dhigi karaa istinjo xaaraan a waan sawiri karnaa istinjo waajib ana waynu arki karnaa istinjo sunno a waynu arkaynaa istinjo karaahiye a waynu arkaynaa istinjo iska mubaax ah intaba waa la sawiri karaabaa la yidhi oo axkaamta shanta ah iyadoo istinjadu yeelanaysa ayaa la caddayn karaa istinjada waajibkiihi waa markaad suuliga gashee kaadi iyo saxaramidi ay kaa yimaadiin iyagoo qoyan dhagaxna ama dhagax ku istinjayso ama biyo ku istinjayso haddaad istinjaysan weydana waad isnijaasaynaysaaba waa waajib markaas oo kale istinjada aynu u aragno inay xaaraan tahay waa meesha laga istinjaysanayaa dhaawac hadday ku qabto oo naftaadu khatar ay ku gelayso inaad biyo u dhowayso ama wax lamida aad u dhowaysaa waxay soo gelaysaa cumuumkii nahyiga walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiinna ha dilina ilaahay waa idiin naxariisanayaae haddii dhaawac adag ay ku qabto oo ay biyahaasi khatar ku gelinayaan diintu kuuma ogolo wixii naftaada khatar gelinaya waa haddaad gashana ood istinjaysatana xaaraan iyo dembi baad ku dhacaysaa iska daa inaad ajri ilaahay ka hesho istinjada makruuha loo arko waa ninkaa neeftu intay ka soo baxday is odhanaya halkii neeftu ay kaa soo baxday iska maydh oo kale ilayn israaf baa ugu yaraan laga sawiranayaaye istinjada mubaaxa loo arko ee wan iska bannaan in layska istinjaystaa waa qofku hadduu dhidido daahirna uu ahaa uskagaa isagoo diidan inuu iska maydhaa waa iska mubaax weeye uskagaa wuuna iska daysan karaa wuuna iska maydhi karaa waa istinjo mubaax ah ta sunnaha ah waxaa lagu sawiraa haddii qofka shay engegani uu ka soo baxo oon qoyaanba meesha ku reebaynin wuu iska weysaysan weysaysaniyu iska tukan karaa laakiin inuu maydho ayaa wanaagsan kiioo ixtiyaad min baabilixtiyaad ilaalinaya saas ayuu u istinjaysanaya kayfiyada markaynu eegno loo istinjaysan kayfiyada waa saddex dariiq baa la maraa waxaad ku istinjaysani biyo khalliya ama waxaad ku istinjaysani dhagax khalliya ama waa labadaasaad israacini dhagaxa waxaa macnihiisa qaba haddaad ad aragto qalaanqalli ama dhoobo adag ama aad qori hesho ama aad soofti aragto waxyaabaha nijaasada raraya oo dhan ayaa la macna'a ah ama la xeer ah oo waa lagu istinjaysan waxa ugu afdalsan in labadaba laysku daro sooftiga marka hore nijaasada iskaga tir marka dambena biyaha iskaga dhaq sida ugu wanaagsani waa sidaa ah. haddaba haddaad tidhaa anuu sooftigana waan isticmaali biyahana waan isticmaali laakiin biyahan horraysiin haddaad tidhaa biyihii baan ku istinjaystay mar alle markaan istinjaystunbaan sooftiga isticmaalayaa waad isqallajinaysaaye waxaa tahay nin biyo qura isticmaalay unbaad la ajri noqonaysaa laakiin hadduu sooftigu horreeyo oo nijaasada uu tiro kadibna biyaha aad dembaysiiso waxa weeye arrin aad u fiican oo aayaddaniba cidday sheegaysaa waa cidda dariiqaa maraysa fiihi rijaalun yuxibbuuna an yatadaharuu wallaahu yuxibu almudahiriin ama mutadahiriin waxay tilmaamaysaa aayaddaasi inay masaajidkan joogeen rag jecel dahaarada ilaahayna waa jecel yahay ragga dahaara qaadashada badan waa ragga intay e, nijaasada dhagax iskaga bi'iyaan haddana biyaha dambaysiinaya waxa ugu fadli badan jamcinta biyahana la horraysiini waxaad ku soo xiga biyo qura in lagu gaabsado waxa ugu gaaban baa la yidhahay ugu ajri yar in dhagax qura lagu gaabsado ama soofti qura lagu gaabsado taa ayaa ugu yaro shuruudaheegana aynu arki doonnaa biidni illaahi tacaala haddaba istinjada waxay culimmadu u arkeen saddexdaa kayfiyaba in la isticmaalayo oo saddexduba rag iyo dumar haddaad biyo haysato adoo biyihii haystaad dhagaxa isticmaali ama sooftiga biyahana waad iska daysani oo ku istinjaysan maysid waa markii shuruudaha aad lagaa aad haysato shuruudaha inoo iman doona biidni illaahi tacaala waxyaabaha aadaabta ah ee qofka laga raba ayaynu bilaabaynaa waa siddeed iyo toban qodob siddeed meeshaa laga rabaa siddeedna qofkaa laga rabaa balan eegno faslun fi listinjaa'i istinjadii ayuu u fasal yahay wa aadaabi qadaa'i alxaajati baahida gudashadeeda aadaabteedii buu u fasal yahay waa qaabka loo istinjaysan iyo qaabka loo gudanayo baahida iyo xaajada loo gudanayo ayuu sheekhu halkan kaga hadlaya xadiidkii rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi ayaa inta badan asal u ah ee nebigu uu lahaa innamaa ana lakum midlu waalidin anigu waxaan idinka idiin ahay waalid oo kale ee midkiin markuu xaajo gudanayo yuuna qiblada kaadina la qaabilin saxarana la qaabilin ee waxa weeye qofkaasi ha iska ilaaliya qiblada waa xadiidka baabka asalka u ah markaynu ka hadli doonno axkaam badanee soo qaadanayno naxaa wuu fogeynayaa ama naxaa wuu fogeeyey mutabarrizun ka banbaxayaa ismallaahi ilaahay magiciisa ayuu fogeeyey wa nebiyin nebi magicii ayuu fogeeyey walqur'aana qur'aankana waa fogeeyey marka aad suuliga gelayso tallaabada u horreeya ee lagaa rabaa waa ilaahay magiciisa iyo rusushuu soo diray magacooga iyo qur'aanka wax ka mida inaad jeebadahaaga ka ilaaliso oodan suuligaa la gelin suuligaa la geli maysid magac ilaahay iyo qur'aan iyo magac nebi iyo wax mucadam ah oo dhan la geli maysid haddaad tidhaahda waraaqdan yar moxamed baa iigu qoran oo macallinkaygaa maxamed la yidhah ama inankaygaa moxamed la yidhaah anuu nebigaba uma jeedo inankaygiibaa iigu qoran baa tidhi oo magicii waa magac la wada leeyahay oo mushtarag ayuu noqday hadduu mushtarag magacu noqdo culimmadu way isweydiiyaanoo waa ka sheekhu inale hoosta walow mushtarakan ka casiizin wa axmeda axmed baad waraaq yar ku qoratay oo waxaad tidhi anigu axmed waxaan uga jeedaa nin hebel la yidhaah ninkan hebel la yidhaahdaana dee waxba dadka lama dheera magiciisa anoo jeebka ku sitaan suuliga la gelaya waxaa lagu odhanayaa nebi maxamed baa axmed la odhan jiray magacan ilaaliyo sharfi oo suuliga hala gelin magaca ilaahay in la qiimaynayo asalka waxa weeye oo la ilaalinayo oo la dhowrayo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi fasabbix bismi rabbika alcadiim waa inaad ilaaliso ood nasahdo rabbigaaga sarreeya magiciisa ibnu xajar wuxuu yidhi markuu aayaddaa macnaynayey qofka magac ilaahay oo meel xun yaalla arka maaha ka dhiga haddaad aragtood ku dhaafto waa dhici kartaaba qofku inuu diinta kaga baxo oo diinta waayo magicii ilaahay ee la qiimaynayey ee qadarinta inaga mudnaa ayaad meel xun ku aragtood ku dhaaftay haddaba suuli halkee ka liidataa suuligu haba qurux badnaade eh in suuli lagu seexiyo iyo in bannaan cad lagu seexiyo yay sharasharafiyey kuugu jirtaa suuli yaroo cusuboo hadda uun la dhisay oo aan weli cidiba ku saxaroonin oo magicii suuli ahaana uun sita horta waa suuli haddii halkaa lagugu shubo ama lagu fadhiisiiyo moodin in lagu sharfiyo ama wax lagu taray waxa ka fiican bannaan cidla'a ah, oo maxaanku idhaahdaa iska bannaan in lagu geeyo magacana ayaa wax wata magacan meeshan suuli baad u bixisay dee waa suuli uun culimmadu waxay yidhaahdeen marka koowaadee suuliga la gelayo ma lugta midig baa la horgelin mise lugta bidix waa awal mara dee qolbuba iska ahaa malaha intii hore mar alla marka suuli loogu talagalo odhan maysid lugta midig baan horgelinayaa waa lugtii bidix kol hadduu suuliba noqday macnihiisii waa beelay magacana wax dilaya fasabix bismi rabbika alcadiim innagoo halkaa ka duulayna waa inaan magaca ilaahay ka ilaalinno suuliyada iyo meelaha gudaafadda iyo qashinka waa inaan ka dhowrno magaca ambiyada iyo qur'aanka iyo waxyaabaha la midka ah ilaahay baa aayad kale ku yidhi waman yucadim shacaa'ir allaah fa innahaa min taqwa alquluub waa iimaan qalbiga kuugu jira ayuu deliil u yahay marka aad diinta qiimaynayso ee shay diiniya aad weynaynayso ee shacaa'irta ilaahay aad jeceshaha in kor loo qaado waa iimaan adiga gudahaaga ku qarsoon deliilkiisii weeye naxaa wuu fogaynayaa waa nadban sunnanimo mutabarrisunka bambaxayaa wuxuu u bambaxayaa ama kaadi ha noqoto ama saxara ha noqoto halka mutabarriska ah uu tegayaa ama meel dhis ah oo suuliye ha ahaato ama bannaan ha ahaato oo waxay culimmadu yidhaahdeen shuraaxda waxaad ku arki doontiin naxaa mutabarizun dukuulan wa wusuulan baad arki doontiin dukuulan wa wusuulan waxay ka turjumaysaa dukuulan waa suuligii dhisnaa markaad gelaysa iska ilaali wusuulanna waa banaanka cad markaad ku dan halkaad ugu tala gasho inaad fadhiisato bartaa markaad gaadho waa wusuulan eh bartaa iska ilaali magac ilaahay iyo qur'aan iyo wax lamida ama waraaq ha ku qornaado ama si kale ha ahaado ama kitaab ha ahaado ama buug ha ku jiro waa inaan iska dhowrna ama lacaga wix dooniba ha kuugu qornaado naxaa mutabarizun ism allaahi wanabiyin waalqur'aan saddexdaaba waa la iska ilaalinayaa oo suuliyada lala geli maayo waxay culimmadu yidhaahdeen kuwaa haddaba suuliyada nadban aynu leenahay ha layskaga ilaaliyo waa kuwa muxdidka loo ogol yahay inuu qaado laakiin muxdidkaba hadday xaaraan ka yihiin oo laa yamasuhu ila almutahharuun waa qur'aan idil oo dee muxdiskii aan loo ogolayn suuliga in lala galaa in laga ilaaliyaa nadban maahae waa wujuuban in lala galaana waa xaaraan karaahiye ma aha waa xaaraan weeye in suuliga lala galaa suuliga markaad gelayso iska ilaali magacyadaa fargashiga aad xidhan tahay hadduu magac mucadami ku qoran yahay ama magac ilaahay ama tawxiid waxaad samaynaysaa haddaad isku ilowdo haddaad fartaad ku laabi oo gacantaad sidaa ugu laabi haddaad karto intaad iska saartaad wax yar ku duuduubiood meel dhigi haddaad dibadda u tuuri karto dibadda ayaad gaadhsiini haddaad afka gelin karto afkaad ku hayni gacanta bidix laguma oggola inaad fargashi uu ku qoran yahay magac ilaahay inaad bidixda ku xidhnaato xilliga suuliga waayo markaad istinjaysanayso ayay nijaasadii magaca ilaahay soo gaadhaysaa kolkaasinaba looma oggola qofku waa inuu aad uga taxadaraa markaa waxaa kale ou diyaarsanayaa qofka suuliga gelayaa dhagax amaa biyo dhagaxa waxaa la macna'a mindiilkii ama sooftigii sooftiyaad sii qaadan markaad suuliga gelaysid ama dhagaxyaad sii diyaarsan ama kildhi yaroo biyo-abaad qaadan hadduu qasabad leeyahayna haddaadan dhibanayn iska hubi horta waad iska hubinaysaayo qasabadda eeg inay socoto iyo in kale waxa eeg laguu leeyahay nijaasadu markay kaa soo baxdo haddaad weydo waxaad iskaga tirto diintu ma ogolo inaad adigu meel nadiifa ah nijaasaysid jidhkaagii nadiifta ahaa ayaa nijaasoobaya walow biyahaysaba seeduu nijaasayni meel nadiifa ah. lama ogolo wax nadiifa ah inaad nijaasayso sabab la'aan haddaba waa inaad diyaargarowdaa oo intaadan suuliga gelin ad hubkaaga iyo qalabkaaga aad sii dhammaystirataa nebi maxamed bay ka sugan tahay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi isagoo codsanayey dhagaxyo uu ku istinjaysto ama biyo wa acadda wuxuu diyaarsaday waa nadban eh nubulan dhagaxyo ayuu diyaarsaday ama qurur qururux yar buu diyaarsaday waa dhagaxyo yaryar dhagaxyadaa yaryarna wuu diyaarsanayaa biyaha ayaa la xukun ah oo haddii uu meesha biyo ku helayo biyaha laftooda wuu sii diyaarsanayaa wa wuu fogaanayaa ninka suuliga doonaya wabacda buu ka igu qoraya wa weeye wa wuu fogaanayaa qofku waxaa loo baahan yahay qofka suuliga u baahani ama soo saxaroonayaa inuu fogaado fogidaa waxaa la yidhaahdaa hadduu dadka ka qarsoomi karana wuu ka qarsoomi oo wuu ka dhuuman waayo nebiga waxaa la odhan jiray calayhi salaatu wasalaam wuu fogaan jiray haddii una dadka ka qarsoomaynin ama meeshu ban ay tahay soomaalidu waatay odhan jirtay ban lamana fogaado lamana fayte e waxa weeye ban oo kale hadday tahay wuxuu samaynayaa qofkaasi meel aan sanqadha waxa ka soo baxaya aan la maqlaynin aan lana urinaynin ayuu tegayaa haba muuqdo hadduu doono qofka foorarsadee halkaa ka fooraraa haba muuqdo dadku arkayaan qofka fadhiye eh waa inaan waxa ka soo baxaya naqaskiisa iyo aan la maqlayn hawadaa waa inaan lana urin karaynin halka uu joogo innaga lafteenna guryaheenna markaynu eegno marka guryaha la dhisayo waa in la kala ilaaliyaa qolalka iyo guryahan laysa saarayo ama madbakhyada iyo suuliyadan laysa saarayo waxaad arkaysaa suuligii ayaa ama madbakhii ku dhegan ama suuligii baa qolalkii ku dhegan qofkii waa qof baahan markuu suuligii galo dumarkii ayuuna ka dangudan karayninba ama dumarkii baan ka shaqaysan karaynin kolka waa mushkilad xaqiiqatan waayo waxaa loogu talagalay naqaskan inaan la maqal ayaa loogu talagalay qofku halka uu ugu talaga hadday dhacday ku qabsato baahi adagna aad ku jirto dee waa inaad is asturtaa un intaad is asturi karaysid waxyaabahaad isku asturi karto ama biyo furo waa biyaha daadan daadinaynin biyaad iska furani hadday biyahaasi wax asturi karayaan waad furanaysaa haddaad bir meesha ay taallo birtaa jiidjiid haddaad doonto intaa adigu ay baahidaadu tahay aduu naqaskaagan asturo aday kula gudboon tahay inaad naqaskaagan dadka ka asturato wa acadda wuxuu diyaarsanayaa nubalan dhagax buu diyaarsan wa bacuda haddana wuu fogaan wa samma bismillaah buu odhaniyo ilaahay buu magacaabi bismillaah buu odhan markuu suuliga sii gelayo hadduu bismillaah ilaawo markuu suuliga gelayo bismillaah inuu yidhaah hadduu ilaawo oo markuu galo uu xasuusto qalbiga wuu ka samayn karaa laakiin looma baahna inuu ku dhawaaqo wasamma samma ha magacaabo ilaahay oo bismillaah ha yidhaahdo watacawada wuu magangeli oo xadiidkii rasuulka salawaatu rabbii wa salaamuhu calayhi wuxuu odhanayaa allaahumma innii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'isi waa itibaac ilaahayow waxaan kaa magan gelayaa shayaadiinta kuwooga lablab iyo shayaadiinta kuwooga dhadig intaba waan kaa magan gelayaa ayuu odhanayaa wa samma wa tacawada wa qaddama wuxuu horraysiini alyusraa lugta bidix ayuu horraysiin suuliga markuu gelayo lugta bidix ayuu horgelin walow suuligu haba ahaado suuli cusub oo hortii aan la gelin lugta bidix buu horraysiinayaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha baabulka takriimka ana midigtaa iska lahaan jiray waxyaabaha kalena bidixdaa iska lahaan jirtay kolkaa bidixda ayaa meelaha liidato oo dhan lagu horraysiiyaa bidixduu horgelinayaa lansiraafan soo noqodkase bidixda soo hor saari maayo suuliga marka uu ka soo baxayo looma baahna inuu lugta bidix soo hor saaro waayo lugta midig buu markaa soo hor saarayaa oo midigtuu soo horraysiini ilayn meesha suuligu waa meel liidata kolka lugta ku dambaynaysaa ta midig yayna noqon ta bidix ha noqoto ta midig buu soo hor saarayaa soo bixidda waa lan siraafantuu ina leeyahay bicagsi masjidin masaajid cagsigii oo kale ayuu ahaaday oo masaajidda marka la gelayo midigtaa la horgeliyaa marka la baxayana bidixdaa la hor saaraa suuliguna masaajidka cagsigii weeye oo masaajidka halka midigta laga horgelinayo suuliga bidixdaa laga horgelini masaajidka halka bidixda la hor saarayo suuliga midigta ayaa lasoo hor saarayaa oo midigtaa soo hor baxaysa waa bicagsi masjidin waa mas'alo kale oo masaajidka sida loo gelaya ah ayuu sheekhu meesha inoogu taabtay wakashafa wuu faydayaa shay-an shay-an in yar in yar buu faydanayaa in yar in yar ayuu qofku doonayaa cawradiisa inuu faydo wax yar wax yar buu u faydi mustatiran isagoo welibana is-asturaya waxaa lagu leeyahay mar uun yuuna isagoo taagan intuu qaato uun maradayuuna madaxa geynin si in yar in yar ah kolba baahidiisu intay tahay ayuu kor u qaadayaa ayuu in yar in yar u faydayaa haddii laakiin uu qof calooshu ay socoto uu yahay ama kaadida aan xajisan karaynin oo in yar in yar hadduu isticmaalo maradiisii bay nijaasa gaadhi ama jidhkiisii kaasi hadduu doono mar qura ayuu wada faydan karaa ilan dhibaato kale ayaa meesha timide hadduu qofku suuli ku jiro xidhan oo dusha iyo hareerahaba ka xidhan isagana waa u suuragal inuu mar qura uun uu wada fayto khaali markuu yahay waana masale itifaaq lagu soo naqliyo haddii uu ku jiro meel xidhan in mar qura uu wada faydan karo wa kashafa wuu faydayaa shay-an shay-an in yar in yar buu faydayaa mustatiran isagoo is-asturaya ama is qarinaya xaaladda uu faydayana waa xaalad uu isqarinayo macnaheega halka uu qarinayaa wejiga ma aha halka uu qarinayaa waa cawrada ilan wejigu cawro ma ahee dabada iyo meelaha cawrada ah ayuu asturayaayo mustatiran waa waa sidaa waxaa la yidhi xariif magaalo nin la odhan jiray ayaa beri intuu magaalo isagoo maraya intuu u baahday baa la yidhi inuu dee meelaha ku danguto ayuu intuu shay u qaaday uu wejigii ku duubay martuu wejigii intuu qarsaday iyo intii la garanayey ayuu bannaan cid cad iyo meel ummaddu marayso ayuu la fadhiistay nin garanayaa soo maray oo hebelo waa sidee baa lagu yidhi oo wuxuu yidhi weji faydan baa la gartaaye madaba faydan baa la gartaa buu yidhi adeer anuu wejigaygii qarsadaye kolkaa waxa weye looma baahna inuu qofku is yidhaahdo wejiga uun qarso qofku waa inuu cawrada wejigu cawro maahee inuu dabada iyo inta cawrada ah uu qariyo weeyi mustatiran waa xaalo kashafo faacilkeega laga xaalaynayo wactamadahaa wuu cuskanayaa damiirka wactamadahaa ku jira wuxuu u noqonayaa alyusra sow ma odhan waqadama alyusraa bidixda ayuu horraysiini markuu sii gelayo wactamadahaa bidixdii buu cuskani suuliga markuu galuu fadhiisto uu sidaa u fadhiisto waxa wanaagsan baa la yidhaahdaa lugta midig inuu kor u qaado cidhibteeda lugaheega lugahana uu dhulka saaro gacantiisa midigna bawdadiisa uu saaro halka uu ictimaadayaana lugta bidix ay noqoto sidaa inuu isyarqalloociyuu sidaa u fadhiisto haddaba mas'aladaa bidixda cusko laleeyahay midigtana kor u qaad laleeyahay waa mas'alo tajribo lagu helay oo waxaa la yidhi qabsinnada qofka waxa ay furtaan marka xagga bidixda la cuskado ee midigtana sidaasoo kale la yidhaah ayay si fudud saxaradu qofka uga imanaysaa waxna ku hadhi maayaan markaa wayba jiraan axaadiis la yidhi waa lagu macnayn karaa oo sidaa oo kale la soo gudbiyey way jiraan laakiin tajribada ayaa shay laysla ogol yahay ah wactamadahaa lugta bidix ayuu cuskanayaa mustatiran isagoo is-asturaya ereyga mustatiran waxay u taallaa kashafada iyo ictamadada labadaba way u taallaa xilliga cawrada aad faydanaysid waa inaad cawradaada asturtaa xilliga aad fadhi aad fadhidana waa inaad cawradaada asturtaa laba jeeraba astur baa lagaaga baahan yahay wactamadahaa mustatiran isagoo is-asturaya ayuu bidixda cuskanayaa midigtana qaabkaa uu ugu yar fadhiisan doonaa ama uu u dhigayaa wa sakata wuu aamusayaa qofka danta gudanayaa oo hadli maayo in jaaza hadduu bannaan yahay aamusku weeyaan haddii in la aamusaa ay bannaan tahay qofka danta gudanaya inuuna hadlin weeyi nebi maxamed waxaa sugan salawaatu rabbii wa salaamuhu calayhi isagoo dan gudanaya inuu qof soo maray saxaabada ka tirsan uu salaamay nebigu salaantii kama qaadin waajibka ay ahayd inuu qaado kadib markuu soo dhammaystay buu ka qaaday waxa la dareemay qofku intuu suuliga ku jiro hadalku inuu xidhan yahay oo hadal uu ka xidhan yahay qofkaa salaan haddii lagu salaamo ka qaadi maysid waajib bay ahayd inaad ka qaaddaa hadduu qofku hindhiso qalbiga inuu alxamdulilah ka yidhaa mooye kor u odhan maayo alxamdulilah odhan maayo hadalkana telefoon hadduu ku soo dhaco isagoo suuligii ku jira lagama yaabo iminka waxaad arkaysaa dad suuliyo ku jiraoo gaagaabsanaya hebelow suulibaan hoos buu u odhanayaa kolkaa lama diidano dadkan dibadda jooga inay hadalkaaga maqlaan isba waa laguu diidan yahay adigoo xaaladaa ku sugan inaad hadasho wax hadala aad la timaad waxaana kala xun xilliga kaadidu ay socoto ama xilliga saxaradu ay socoto iyo xilliga kalena way kala xun yihiin baa la yidhaahdaa oo fiqigu laba qowl ayuu ku kala leeyahay xilligay socoto iyo xilliga ayna soconin way kala liitaan iyaguna wa sakata wuu aamusayaa injaaza haddii uu bannaan yahayba in la aamusaa haddaba haddii adigoo suuliga ku jira mu'adinku uu eedaanka ku dhufto adigoo suuliga ku jira allaahu akbartii iyo dee dikrigii halkaa kama odhanaysid waad iska aamusi uun suuliga markaad ka soo baxdo ayaad marka dambe ka daba odhan doontaa oo lagaa raba inaad mu'addinkii adkaartii iyo eedaankii aad kaga daba celin jirtay ama tarjiicii inaad la timaaddo wa sakata injaaza injaaza wuxuu u yidhi mararka qaar baa adoo suuliga ku jira inaad hadashaa ay waajib tahay inaad hadasho ayaa waajib noqonaysa mararka qaar suuligiina waad ku jirtaa waxaa lagu tusaaleeyaa marka hadalku uu waajibayo waa maalan adigoo suuli ku jira ayaad aragtay mas weynoo nin hurda in yar u sii jira inaad ninkaa ku qayrisoo toosiso waajib bay kugu tahay ma aha aamus markaas oo kale naf baa la badbaadinayaa waxaad aragtay in dhoole gaadhi uu jiidhayo ama dabaq kasii laala ka sii dhacaya oo tallaaba hadduu qaado dhacaya inaad suulibaan ku jira ad u aamusto lagaa yeeli maayee qayliyo indhoolaha udig markaa ilmo yar baad aragtay oo halis ku jira ama dab baad aragtay ama biyaad aragtay suuligiina waad ku jirtaa waad qayliyaysaa kolka waa injaazo oo ma bannaano markaas oo kale in la aamusaa wax khatar ah haddaad aragto waad qayli walow suuliba ku jiro wasakata wuu aamusayaa injaaza hadduu bannaan yahay aamusku hadduuna bannaanaynna dee wujuuban buu u hadlayaa oo hadal amaba aamusba ma bannaana markaa waxyaabaha makruuha ah ee laynooga digayo ayuu sheekhu doonayaa halkanna haddana inuu xidhiidhiyo wa kuriha waa la karaahiyaystay waa qadaa'ul xaajihii ama atabarrus bibawlin aw ghaa'idin qofku inuu kaadi la aado ama saxaro inuu la aado fii naadin meel naadiya naadiga waa fagaaraha layskugu yimaad meel fagaara ah qofku inuu kaadi la aado ama saxaro uu la aado waa makruuh buu ina yidhi wa kuriha fii naadin buu ina yidhi waa makruuh haddaba masalada sidaa un wa kuriha fii naadin lagu dayn maaye naadiga iyo fagaaraha hadduu qof leeyahay adiga aan ahayn xaaraan weeyaan inaad la aaddaa waayo qof baa meeshan leh kuumana idminoo kuuma oggolaanin haddaba saxaro la aadi maysid kaadina la aadi maysid ilan meesha qof baaba iska leh idankiisiina ma haysatid waa dembi markaa iyadu waa xaaraan naadiga haddaad adigu leedahay oo naadi adigu ad leedahay uu yahay ama meel dadka ka dhexeeya uu yahay waa naadi dadka ka dhe dadka u dhexeeya ama adiga ayaaba naadiga iska leh naadigaa adigu aad leedahay ee fagaaraha ah ee dadku ay iskugu imanayaan haddii layskugu yimaado arrin wanaagsan oo cibaado ah ama layskugu yimaado arrin iska mubaaxo iska sheekaysi iyo isxaal waraysi ah waa makruu meeshaa in in lagu baahi gutaa oo qofka uu kaadi iyo saxaro la aadaa haddii meesha naadigaa ah dadka iskugu imanayaaba ay yihiin dad xaaraan iskugu imanaya waxa weeyaan ama dadkan isla joogta la yidhaa ayaa habeenkii meesha ku gabbada waxaa la yidhi hadday ay markaa nijaasada ay ka yaacayaan wayba wanaagsan tahayba baa la yidhi halkaa in lala doontaa haddii isla joogta iyo dadka xunxuni ay ka yaacayaan haba la doonto oo alamru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar waa asaaliibteeda mid ka mid aha la yidhaahdo oo kolkaa dadka ha ah loo diiday bay yidhaahdeen sidii loogu diidi karayaba laakiin maalin cad waa ma wanaagsano oo dee cawradaadii ay qaawismayso cawradaadii ay faydmayso ama dad ay ku arkayaan laguma ogola meeshana xaaraan marka lagu hayo laakiin adiga ayaa haddana dhinacan kale ka dambaabaya dadka dhexdoodii haddaad tidhaa halkan ee habeenkii isla joogtu timaadaa ee duhur cad iyaday tahay ama suuq ay tahay halkanaan ku baydhaya taasi waa dhinac kaley ka xun tahay oo xaggan kale asturkii iyo waxyaabahan xushmadii iyo ayaa meel lagaga dhacaya wa kuriha waa la karaahiyeystay fii naadi naadigii ayaa la karaahiyaystay aan mamluuga ahayneen qofna uuna lahayn cid la hibe ma jirto oo waa meel dadka u siman weeye waa naadi hadduu mamluug yahay isaga xaaraan ayuu noqonayaa isagu hadduuna lahayn oo milkigiisii una ahayn wa duruqin waddooyinkiina waa la karaahiyaystay meelaha waddooyinka ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inooga digay oo ku tilmaamay waxyaabaha laysku lacnado iska ilaaliya waxyaabaha lacnadda keena meelaha duruqda dadku ay maraan oo kale in saxarada iyo kaadida iyo lala aado lacnad iyo waxa ka dhalanaysa oo dhibaato kolkaa nebigu waa inooga digay calayhi salaatu wasalaam wa kuriha fii naadin wa duruqin wadooyinkaana lama oggolo markaa lacnad bay soo jiidayaan sababta loo diidan yahay lacnad ayay soo jiidi midda kale biyaha dadku ay cabbaan ayaa soo maraya oo biyihii baa inoo maraya haddaba mas'aladaa aynu nidhi naadiga iyo mas'aladaa aynu nidhi duruqda ee makruuha lagu tilmaamay culimmada qaar xaaraan bay u arkeen oo iidaa baa ka dhalanaya iidaa'ulmuslimiin bay yidhaahdeen kol haddii al-iidaa wax la yidhaah uu ka dhalanayo oo dadka islaamka a ah la dhibayo dhibka muslimiintu waa xaaraan muslimiin la dhibaa waa xaaraan kolkaa xurmaba ha lagu tilmaamo oo karaahiyada karaahiyatu tansiih iyaan laga dhigine karaahiyatu taxriim ha la yidhaahda bay yidhaahdeen wa mustaxamin meelaha lagu xamaamsado biyaha yaree diiran ee lagu maydho ama meelaha lagu maydhanayo ee biyo guudi ay ku jiraan meelahaana waa makruuh oo biyaha ku kaaji maysid kuna saxaroon maysid mas'alada lafteeda waa la kala qaadaa biyuhu hadday yihiin badidil oo haddaad ku kaadido naftu ayna diidaynin waxba mushkilad male baa la yidhaahdaayoo la odhan maayo waa xaaraan iyo waa makruuh toona haddii biyuhu biyo yar ay yihiin way nijaasoobayaan mas'aladaa waa laysku qabtay qolana xaaraan bay ku tilmaameen qolana karaahiyay ku tilmaameen madhabka dhexdiisa xurmaday rag badani qaateenay u baydheenba biyo yar oo nijaasoobaya madhabka rag badani waxay qaateen makruuh in la odhanayo oo haddii la yidhaha itlaafulmaal baa ka dhashay oo maal baa la dilay ilain biyihii yaraa marka lagu kaajo ama lagu saxaroodo way nijaasoobeen maalkana in dee la dayaco ilaahay ma oggola waxay leeyihiin biyahani daahir bay noqon karaan haddii wax kale lagu biiriyo qolada xaaraanta qaadatayna waxay leeyihiin biyihii yaraa ayaa sidaynu arkayno nijaasoobaya maalkana in la daadiyo lama ogola wa mustaxamin biyuu hadday yar yihiinay socdaan iyo hadday yar yihiinay fadhiyaan iyo intaba waa isku noocuun haddii ay badan yihiinay socdaan oo kaiir raakid ah ay yihiin waa makruuh weeye ilaa inay bad noqdaan mooyaane wa bimaa'in laa kahiirin jaarin buu yidhi wa mustaxamin wa mustaxamin meelaha lagu xamaamsadee lagu maydho ayaa la karaahiyaystaayo dadka iskugu yimaad dadka in la dhibana diintu ma oggola wa bimaa'in biyihiina waa la karaahiyaystaa laa kahiirin kuwa fara badan jaarin oo qulqulayase lama karaahiyeysto biyuu hadday badan yihiin oo ay qulqulayaan lama karaahiyeysto hadday badan yihiin oo ay fadhiyaan waa la karaahiyeystaa hadday yar yihiin oo ama ay socdaan ama ay fadhiyaanna xaaraan baaba loo arkay nijaasadaah madhabkuna qaarna waxay yidhaahdeen karaahiyo ha lagu daayo wa bimaa in laa kahiirin jaarin sheekheenna khayr allaha siiye waa nin balaaqale weeyaan waxaynu soo haynay wa kuriha fii naadin naadiga waxa ku jiray fii fagaaraha barhtankiisa iyo dhexdiisa in waa la karaahiyeystaa lagu danguto wa bimaainna halkaasay ku cadfan tahay wa bimaain ba'buu haddaba ugu cadfaye oo ba'buu keenaye wa bimaain buu yidhiye wa fii maain ma odhanin wa fii maain sababta ilan wa fii maain bay ahayde fiida sababtuu uga baydhay ama fiida sababta uu uga leexday waxa weeyaan baa la yidhaahdaa wa bimaain wa fii maain wuxuu fii u odhan waayey yaan loo qaadanin biyaha in lagu dhex kaajo ama lagu dhex saxaroodaa uuna inay karaahiye tahay haddaad halkaa ku kaadido meel ka sarraysa oo kaadidii ay ku soo dareerayso ha odhanin anigu dee fii maa in maaha kuwaygu waa kaageen biyaha agtoodaan ku kaadiyo oy ku soo dareertay ha odhanin waa la karaahiyeystaayo waa la xukunuun haddaad agtooda ku kaadiday ku soo dareerayso haddaad agtooda ku saxarootay saxaradii soo gaadhayso meelaha u dhadhow ama meelaha biyomareenkeega ah ee roobku markuu do-o ceelka biyuhu ay soo gaadhsiinayaan intaasoo dhan laguma oggola oo ummadda caafimaadkeega iyo nadaafaddeeda iyo dahaaradeeda ayaa la ilaalinayaa ama la dhowrayaa wa bimaa'in wa kuriha waa la karaahiyaystay atabaruzu bambax baa la karaahiyaystay biqaa'idin saxaro loola bambaxo wa bowlin kaadi loola bambaxo bimaa'in biyo laa kahiirin kuwa badanse lama karaahiyaysto jaarin oo qulqulaya kuwo badan oo qulqulayaa makruuh maaha buu ku yidhi wa taxta muhmirin geed midhale hoostiisana waa la karaahiyaystaa muhmir geedku kolkaa ama midha ha yeesho oo xaaladdaa midhuu leeyahay ama midhaba ma lehee asalkiisaa midhaysanaya geedku kol hadduu midhaba bixinayo waa shay nafci ummadda ula jooga oo u haya weeyaane ha la ilaaliyo eeriyadiisa dahaaradii ay lahayd culimmadu waxay yidhaahdeen geedka waxa loo karaahiyaystay in hoostiisa lagu saxaroodo ama lagu kaajo markuu midho bixinayo midhahaasaa ku soo dhici kara baa la yidhi midhihii markay ku dhacaan nijaasadii ama meeshiioo nijaasuna roob ku diin midhuhu markay ku dhacaane roob yari uu isku qooyo wixiiba nijaasay isla noqonayaan haddana dadka halkaa soo maraa halka waa lagu kaajay garan maayaane iyo waa lagu saxarooday toonee midhihii yaallay bay cunayaan kolka waxa weeye adiga ayaa ummadda dhibaato la dhex jooga haddii aad geedaha midho hale iyo waxa lamidka ah aad ku dangudato waa in la ilaaliyaa oo laga fogaadaa waa makruuh wa taxta muhmirin wa taxta muhmirin buu sheekhu yidhiye geedkani waa geed mubaaxa laakiin geed qof leeyahay oo dhulkuu ka baxay qof leeyahay laguma oggolo waaba xaaraan haddaad beerta hebel soo marto lagama yaabo inaad dee beerta hebel aad isticmaasho yaa kuu oggolaaday oo fuqahadu waxay isweydiiyaan carrada ma ku gebagebaysan kartaa carrada beerta hebele beerta hebel carradeeda seed ugu gebagabaysani qofka de idan horta maad geli kartaaba de waa inaad od idan waa inaad haysataa ilayn meeshani waa milki milkigana ogolaanshaa lagu maraa ogolaansho ayaa lagu maraa dee qofkuna iskama sheegan karo un dhul ilaahay hadduu dhul ilaahay uu sheegto uun dee beer u noqon mayso gurina u noqon mayso dadkana ka yeelan maayo waa in meesha wixii ixyaha la odhan jiray ee fuqaadu ay ka hadlayeen marka ixyihii lagu sameeyuu yeesho halkaa waa loo dhowrayaa qofka oo geedihiisii iyo beertiisiiba waa loo ilaalini wa taxta muhmirin mid midhaysanaya hoostiisana waa la karaahiyeystaa welibana kaadida iyo saxarada kaadidaasii xun baa la yidhaahdaa sababtay kaadidu u xun tahay saxaradu mudday joogaysaayoo midhaha ku dhacay waa la arkayaa kaadidu laakiin saacad kadibba way qallalaysaayo midhihii soo dhacay ee halkii ku soo dhacay nadiif baa la moodayaa waxaa la yidhi waxay sii sii khatar badan oo qofka u qarsoomi karaysa waa kaadida weeyi wa qaa'iman isagoo taaganna waa la karaahiyeystaa qofku isagoo taagan inuu yidhaah waan kaajayaa waa karaahiyo oo waa makruuh culimmadu way kala saareenoo waxaa la yidhi qofka taagani hadduu og yahay kaadidu inay ku soo duulduuli ama jidhkiisa ay mari waa gabadh ninku wuu isdhaafin karaa laakiin gabadhu isma dhaafin karto gabadhaasi hadday tidhaa anigu taagni ayaan dantayda ku gudan daruuro keentayna ayna jirin waa la og yahay inay kaadidii labadii lugood raacayso kolka waa jidh nijaasoobayo oo karaahiye maahe waa xaaraan weeye ninka laftiisa kaadjaya ee taagnida ku kaadjaya haddii kaadidu ama ay ku soo duuli ama ay jidhkiisa meel ka mida ama maryihiisa meel kamida ay gaadhayso uu taa og yahay waa xaaraan inuu isaguna taagnida ku kaajaa cudurdaar markuuna haysan hadduu qofku cudurdaaru haysto maba fadhiisan karoo lafaha uu dhisan yahay oo qof fadhiisan karaba ma aha cudurdaar buu haystaa taagnida waa ku kaaji karaa oo waa loo ogol yahay inuu ku kaajo oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa waarid oo waay soo aroortay rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo taagnida ku baahi gudanaya oo dantiisii ku gudanaya walow culimmadu ay isweydiiyeen oo siyaabo aad iyo aad u tiro badan loogaga jawaabay culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen rasuulka dhabarkaa xanuunayey oo waxa weeye caafimaad buuba rabayba xanuun baa ku jiray culimmada qaar waxay yidhahdeen rasuulka labada jilib baa xanuunayey oo fadhiga ayaa ku adkaayo waa bilaa cudrinta uu inoo sheegayo culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu waayey meel la fadhiisan karo oo meeshoo dhan baa wadagudaafad ahayd taagnidaa wax u dhaama ayuu waayey oo dee maxaanku ku dahaaradiisa uu ku ilaashan karo culimada qaarkood waxay yidhaahdeen maya rasuulku wuxuu aamin ka qabay waxa ka soo baxaya inayna meel laba kaga dhacaynin culimmada qaar waxay yidhaahdeen rasuulka kaadi ayaa aada u gubaysay oo wuxuu awoodi kari waayey inuu la fadhiisanayo waxaas oo dhan waxa ka muhiimsan rasuulka qadiyaddaa markuu samaynayey waxay ahayd bayaanan liljawaaz ummadda ayuu u bayaaminayey ilayn shareecada inuu inoo bayaamiyo ayaa loos loogu talagalay eh inuu qadiyaddu ay qadiyad bannaan tahay ayuu ummadda u banay ayuu u tusinayey bayaanan liljawaaz rasuulku wuxuu ummadda tusiyo wax bannaan inuu yahay isaga xaqiisa dee xagga bayaankaa laga eegayaayo waaba cibaado ajri buu ilaahay kaga helayaa ilan taagnida in lagu kaaji kariyo inaan lagu kaaji karaynin waa mas'alo u baahan bayaamin rasuulku markuu bayaaminayo de xaq buu bayaamiyey oo ajri buu ku helayaayo ilaahay wuu ugu dhowaanayaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wa qaa'iman qofku taa isagoo taagan inuu kaajo ayaa la karaahiyaystaa bilaa cudrin cudurdaar la'aantiina uu welibana ku kaajo hadduu cudurdaar haysto oo jidhku uu dhisan yahay ama uu xanuunsanayo dee cudurdaar baa meesha jira oo karaahiyadii way ka baxaysaa wa bawlun wa kuriha waxaa kaloo la karaahiyeystay bawlun kaadi ayaa la karaahiyeystay bijuxrin god yar lagu kaadjo in god lagu kaadjo waa karaahiyo waxa aynu isweydiinaynaa kitaabka waa kitaab dee si khatara u samaysan loo qoray wa bawluntani waa naa'ibu faacil kuriha loo soo qadaraya kurihadeenii koobaad eega hadda kurihadeenii koobaad wa kuriha fii naadin ah way naa'ibu faacilkii wakuriha waa la karaahiyeystay ama tabarus dheh ama wakurihaalqaa'idu walbawlu dheh hal wakurihaalqaa'idu walbawlu bawlka iyo qaa'idkaba iyo saxaradaba waa la karaahiyeystay fii naadin baa loo karaahiyeystay haddaba halkaa wabixujrin hadduu odhan lahaa wabijuxrin hadduu odhan lahaa wabijuxrin waxaa la moodi lahaa saxaradii iyo kaadidiiba in loo karaahiyeystay hadduu cadafkii un keeni lahaa kaadida iyo saxarada looma karaahiyeysanine kaadida oo qura ayaa loo karaahiyeystay meel god ah waa lagu saxaroon karaa laakiin laguma kaaji karo wa waxaa la karaahiyeystay bowlun in lagu kaajo bijuxrin meel god ah in lagu kaajo waa karaahiyo godka iyo qaraadhku waa isku mid nebi maxamedna waa laga hayaa midna waa looga qiyaastay midna rasuulku waa sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxay culimmadu yidhaahdeen cilladda loo diiday godka laba sababood labadaba way noqon kartaa waxa dhici kara baa la yidhi godkan waa horta kow waa ma'wal jin baa la jinku meeluhu u hoydo haddaba haddaad jinka gurigiisii kaga kaadido waxaa laga yaabaa adiga laftarkaaguma weyse qabtid oo dee dikri kuma sugnid xaaladdaase in dhaawac iyo dhibaato uu kuu geysto ayaa laga yaabaa jinku markaad godkiisa kaga kaajaysid oo culimmada qaar waxay yidhahdeen godka waxa loo karaahiyaystay waa li'annahu ma'wal jinni oo inuu ku dhibo ayaa laga yaabaa culimmada qaar waxay yidhaahdeen godka waxaa loo karaahiyeysto xikmadda iyo cilladdu ay tahay waxaa dhici kara bay yidhaahdeen godkan marka lagu kaajayo in xayawaan yar oo daciifihi uu ku nool yahay sida qudhaanjada oo kale kaadidu markay ka daba gasho wuu ku hafanayaayo wuu dhimanayaa makhluuqa ilaahay sabab la'aan laa wax la aqbali karaya maaha kolka taasaa laguu diidan yaho makhluuqaa daciifka ah ilayn adigaba waa lagaa awood badan yahay inaadadna adna dhowrto ayaa lagaa rabaa culimmada qaar waxay yidhaahdeen cilladda loo karaahiyeystay godka in lagu kaajo waxa weeye oo xikmadda ku soo aroortay ay tahay waxa weeye waxaa dhici kara inay meeshan mas iyo abeese ay ku jiraan iyo wax waaweyn oo marka uu qofku ku kaajayo diyaar ma aha e mar qura intuu ku soo boodo uu cuno ayaa laga yaaba wayna dhacday oo waa la arkay dadkood ku kaajaya oo abeesa ay cuntay waa la arkay wa bawlun kaadi ayaa la karaahiyeystaa bijuxrin godka lagu kaajo qaraadhkuna waa la mid oo waa isku mid uun weeye maskanuljinni raawigiibaa ku cileeyey xadiidka maskanuljinni nahyiga waa maskanuljinni buu raawigu ku cileeyey guryaha shayaadiintu ay u hoyeeto wa rubbamaa kaana bihi xayawaanun fa yu'diihi waxaa dhici karta inuu noole ku dhex jiro oo isaga uu dhibuu cuno sida maska oo kale ow yata'adaa bihi ama uu noolahani ku dhibaatoodo sida qudhaanjada oo kale saddexda ciladoodba sharaxeenna fadxuljawaadku wuu ishaarayaa wa sulbin meelaha dirida ah in lagu kaajana waa la karaahiyaystaa wa sulbin wa sulbin tii haddaba kaadida uun maahe e wa sulbin waxa weeyi bowl iyo qaa'id labadaba inaad ku saxarooto meel dirriya ama aad ku kaadido meel dirriya waa karaahiyo oday soomaaliyeed ayaa waxaa la yidhi orodoo xoolaha iyo reerka u sahantag baa la yidhi markaasuu sahamiyey oo reerkii wuxuu ku furay meel laga daaq badan yahay marka dhulka hareertiisa a ah la eego waxaana la ogaaday ninkani inuu arkay meelahan daaqa badan waxaa la weydiiyey xikmadda uu reerka halkan u dejiyey waa laga daaq badan yahay markaasuu yidhi markaan arkay xoolihii inay halkanna wax ka helayaan halkaasina ay kasii khatar badan tahay oy ka sii daaq badan tahay waxaan uana u sahanday ahaa buu yidhi kaadideenna meeshaasi waa dirri buu yidhi oo nin kastaoo kaajaya kaadidii baa kusoo duulaysa buu yidhi halkanina waa carro weynoo baa dhulka gelaysa buu yidhi kolka waa inaad sahanka ku darsataa kaa iyada lafteeda meel ayna kugu soo duulaynin culimmada soomaaliyeed waxaa laga soo gaadhay iyagoo ama ul qaata ama murjin iyo wax sita murjinkan iyo waxaan ay sidanayeen dee wax kale kumay falaynine markay kaajayaan laysuuli ma jirine meelahan sulbiga ee makruuha ah ayay ciidda marka hore sidaa ugu qodi jireen markaasay carradii oo kacsan oo haddaad ku kaadido dhulku ay uu liqayo ayay ku kaaji jireen ay danta ku gudanayeen wa sulbin baa la karaahiyeystay meel diriya haddaba dirida kaadida way kugu soo duuli kartaa saxaradana tajriicda sallaa kugu soo duuli karaysa saxarada adag meel diriya waxba ku yeeli mayso saxarada adag en kugu xikmadda loo diidan yahay waa wax nijaasada dib kugu soo celinaya wa mahabi riixin dabayshu barta ay ka dhabanayso xilliga xagaagii oo kale ama dabayshu ay xoogga u dhammanaysa ama roob fooruhu uu jiro haddaad kaadi la qaabisho xaggii ay dabayshu ka imanaysay iska daayo indhahay kaaga keeni meel kale iska daa ilaa indhahay dabayshu kaaga keenaysa kolka dabaysha lagalama hortagee waxa weeye ha kala hortegin si ayna kuugu soo celinin waa inaad marka hore kasii sii fikirtaa wamahabi riixin ayaa la karaahiyaystaa dabayshu meesha ay ka soo dhabanayso ee dabayshu ay ka imanayso laakiin lama karaahiyeysto istidbaarka iyo in loo daba jeediyo lama karaahiyeysto ayaa la yidhaha wa mahabi riixin insha sha allahu tacaalaa casharkeennii wuxuu inoogu joogi doonaa wa mahabi riixin xaggaa dabayshu ay ka imanayso uu ina yidhi waa makruuh bartaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam